بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهه قولي waxaynu kusoo guda jirnay kitaabkii qadru nada waballu sada gaar ahaan waxaynu ku guda jirnay baabkii baablicraab abwaabtii abwaab niyaaba ayaa sheekhu raximah llahu tacala halkan uu ka bilaabaya qala almusanifu raximah llah ila alasmaaa sittata wahiya abuuhu waakuuhu waxamuuha wahanuuhu wafuuhu waduu maalin faturfacu bilwaawi watunsabu bilalifi watujaru bilyaai ila alasmaaa asmaa'ada mooyaane asmaa'ada asittata lixda a wahiya asmaa'ada lixdiihi abuuhu aabbihii weeyi wa akuuhu walaalkii weeyi waxamuuhaa dumaashigeed weeyi wahanuuhu shaygiisii weeyi wafuuhu afkiisii weeyi waduu maalin mid maal u saaxiib ah weeyi fa turfacu waa la rafcini hiya asmaa'ada lixdaa bilwaawi wawubaa lagu rafcin wa tunsabu waa la nasbini ay hiya asmaa'ada lixdaa bilalifi alif ayaa lagu nasbin wa tujaru waa la jeri ay hiya asmaa'ada waa la jeri bilyaa'i ya ayaa lagu jeri ila alasmaaa asitata istinanimaa lagu nasbiyey mustanaa munhigii wuxuu noqonayaa fa yurfacu bidamatin wa yunصabu bifatxatin wa yujaru bikasratin buu sheekuna so sooma fa yurfacu waa la ay almarfuucu kii la rafcinayy oo ismi ama ficila damaa lagu rafcin kala nasbinayana waa la nasbin oo fatxaa lagu nasbin bine shayga la jerayana waa la jeri oo kasraa lagu jeri buu ku yidhi ila alasmaaa asmaada mooyaane halkaasaad ka soo reebaysaa oo asmaada iyada haddii la rafcinayo damo lagu rafcin maayo asmaaulkhamsa haddii la nasbinayana fatxa lagu nasbin maayo haddii la jerayana kasre lagu jeri maayo bartaasad markaa ka soo reebaysa ila alasmaaa asmaada mooyaane asmaada asitata lixdaa oo asmaada lixdaa iyada damo lagu rafcin maayo Eh, fatxana lagu nasbin maayo kasrana lagu jeri maayo waa sidaa macnuhu wa hiya asmaada lixdiihi abuuhu weeyi wa akhuuhu weeyi wa xamuuha weeyi wa hanuuhu weeyi wa fuuhu weeyi wa dul maalin weeyi wixii lagu rafcin lahaa iyo wixii lagu nasbin lahaa iyo wixii lagu jeri lahaa buu sheego wuxuu ku yidhi fa turfacu waa xukunkii laynay fa la rafcin ay hiya asmaada bilwaawi wow baa lagu rafcin asmaada caynkaasa ee iyada dama aan lagu rafcinayn fatxana aan lagu nasbinayn kasrana aan lagu jirin waxaa lagu rafcinaya waa waaw watunsabu waa la nasbini ayhiya asmaada waa la nasbin bilalifi alif baa lagu nasbin watujaru waa la jeri ayhiya asmaada bilyaai ya ayaa lagu jeray uu kuu sheegay markaa u xilli icraabayna oo xukunkooga ahaana uu kuu sheegay oo xaalatu rafca wow baa lagu rafcin xaalatu nasbana alif baa lagu nasbin xaalatu jarna ya baa lagu jeri waa intaa sheekhu markuu tirinayey wuxuu yidhi abuuhu wa akhuuhu wa xamuuha wahanuuhu wafuuhu wadumaalin saasuu yidhi marka inta kale damiir buu wada daafiyey ilaa duu maalin mooyaane sidaad baa ararkii sidee kuu muuqata sababtu waa maxay duuda iyada wax loo daafeeya ismi daahira saa darteed buu odhan waayey waduuhu ile muu odhana inta kale laakiin muxuu yidhi abuuhu wa akuuhu wa xamuuha wa hanuuhu wafuuhu soma muxuu waduuhu u odhan waayey iyada ismi daahirun baa loo daafeeyaa waa aynu saa ka fahamti haadaakani buu yidhi sheekhu huwa isagu albaabu baabkii weeyi baabkii alawalu ugu horreeyey baabka oo mima kii ka mid a kharaja ka baxay ay huwa maagu canil asli asalka ka baxay wa huwa maa kharajahaasi baabul asmaai asmaada baabkeeda weeyi asmaada sitati lixda asmaada almuctalati bukta asmaada almudaafati la idaafeeyey wa hiya asmaadani abuuhu aabihii weeyi wa akhuuhu weeyi wa xamuuhaa weeyi wa hanuuhu weeyi wa fuuhu weeyi turfacu waa la rafcin ay hiya iyada bilwaawi wow baa lagu rafcin niyaabatn ay naaibatan xaal ay tahay mid wakiilkaa can damati damadii xaala ay wakiil ka tahay waa maa naaba fiihi xarfun can xaraka soo ma naaba xarfun maa naaba fiihi xarfun can xarakatin weyaan fa inahaa asmaadii turfacu waa la rafciyay hiya asmaada bilwaawi wow baa lagu rafcin niyaabatan laba icraabood baa kugu in saas kaga xaalaysi waa master xaalo dhaca in u dhaca iyo inaad ka inaad ka dhigtid daraf niyaabatan waqta niyaabatin darfu zamaanin iska nisbisid fa inahaa iyada turfacu waa la rafcini bilwaawi wow baa lagu rafcin niyaabatan ay waqta niyaabatin naaib noqoshada waktigeeda ayaa dam ayaa wow lagu rafcin canidamati dama ay naaib ka noqoto wa tunsabu waa la nasbini bilalifi alif ayaa lagu nasbin niyaabatan ay naaibatan xaala ay tahay mid wakiilkaa can fatxati fadxo watujaru waa la jeri bilyaai niyaabatan xaal ay tahay mid wakiilkaa can ilkasrati kasro taqul waxaad odhanaysaa jaaanii waxa isoo gaadhay abuuhu aabihii baa isoo gaadhay jaa bimanaa wasala mafcuul bay qaadan wara'aytu waxaan arkay abaahu aabihii baan arkay wamarartu waxaan soo maray biabiihi aabihii baan soo maray walqawlu hadal fi lbaaqi inta soo hadhay laga hadlo ilaa abun buu ka warramay tusaaleheegiiye kadalika kadalmadkuuri kaa la soo sheegay buu lamid yahay ab lagaaga sheekeeyo inta uga qiyaas qaado ah, wax laguu sheegiye maankaaga la kaasho wuxuu leeyahy sheekhu kan waa baabkii ugu horreeyey asalka ka baxay toddoba baab ka baxay baynu nii abwaabu gala toddobadaa baab shan ba ismiya baynu nii labana waa afcaal ilaa mutamimid bay kusoo daba socdeen ka horeeya waa asmaada loo yaqaano asmaa sita asmaa sita oo almuctalla buyidhi waa asmaa jiran buyidhi xagga hoose eega allatii axrufu icraabihaa axrufu cillatin sababta ugu magacaabay waa maxay waata xuruufta la icraabaya xuruuf cilla ay tahay xaalurafca wow baa la icraaba ya ha xaalatanasb maxaa la icraabaa ali ali waa xarfu cilla maya mise ma waa xarfu cilla xaalatu jer yaa baa la icraabaa yaadu xarfu cilla ma tahay mise ma waa xarfu cilla ah, xarfu cillo wey saa darteed ba almuctallati loogu magacaabay maahee allatii laamaatuhaa axrufu cillatin laamaadkeega xarfu cilla ya laamaadkeega xarfu cilla dee laamba laguma jirto meesha haddana sarfigi oo sheekh miyadaa laamba jirta eega abuukama laamba ku jirta laambunbaad raadin maanta o dhan laamba kuma jirto intaa waynu isla fahnay sheekh marka sarfiyiintu waxay miisaamayaan shayga u horeeya maxay yidhahdaan waa fa bay yidhahdaan ka ku-xigana maxay u yaqaanaan cayn ba u yaqaanaan ka u dambeeyana maxay u yaqaanaan laam bay u yaqaanaan markaa laamtu waa sidaa saa laamtooda xarfu cilla oo tusaale ahaan abun dee asalkiisu saan ma ahayn ee wuxuu ahaa abawun akhawun hanawun xamawun saxiixulilah saasuu wada ahay markaa laamtoodan ayaa ah xarfu cille sidaa darteed ba muctalo taa dambe haddaynu nidhaahno allatii laamaatuhaa axrufu cilatin waa calaa wejhi taqliib baynu odhanayna limaada fuuhu ama fuuhu badho laamteedu xarfu cillo maaha waaha oo xarfu saxiixa oo iyadu waa maxay waa fawhun weeyaan biwasni faclun bifadxi lfaai wa sukuuni lcayn biwasni faclun fawhun waa sida iyada markaa wow uma dambaysa maxaa u dambeeya haabaa u dambaysa haaduna waa xarfu saxiix kolkaa almuctalati markaa muxuu ugu magacaaba marka hiy lati laamaatu axrafu cilatin waa calaa wajhi taqliib ad markaan la odhanay calaa wajhi taqliib oo inay ha tahay maxaa u daliila laba shay baynu u haysanaa daliil ina inay ahayd asalkeedii hore ha horeyna waynu usoo qaadana maxaynu odhan jireen liana tasira liana aljamca wataصgiira yuladani ashyaa ilaa usuulihima bal jamcu tasiirkeeda keen fuhu afwaahun afaf afwaahun mayna haadii socon bal tashiiri fuwayhun fuwayhun mayna asalkii kuu socon markaa waxaa la odhanaya markaa waa calaa wejhi takliib haddaynu kaa damba marno ka hore haddaynu marnana waaba ahlan wasahlanta waa fudayd wey almudaafati la idaafeeyey marka intan sharaxa wax badanba ma ah wuxuu kuugu tilmaamay asmaada in la yidhahdo asmaa sita almuctalla wax daabit a ah male lixnimadaas maad u haysanaysaa waayo qaacidayna hore u qaadanay ahayd idaa kaana shayu maxsuuran bilcaddi istaqnaw can xaddihi shayga haddaa tiro lagu koobi karo waxay ka kaaftamaan in la tacriifiyo waatay yidhaahdeen adduha xadduha cadduha xadduha tirintan la tiriyay tacriifkeegiia tacriif kale ha u raadinba lixdaasuna iska xifdid waaba lix shee keliye mayna basidayn wax adagoo ku jiraa ma jiro wuxuu yidhi sheekhu haadaakani huwa isagu albaabu baabkii weeye baabkii alawali ugu horeeyey oo mima kii kamida a kharaja ka baxay ay huwa maagu can ilasli asalka ka baxay wahuwa maagaasi asalka ka baxay baabul asmaai asmaada baabkeeda weeyi asmaada sitati lixda asmaada almuctallati jiran asmaada almudaafati la idaafeeyey asmaada he almudaafati la idaafeeyey wahiya asmaadaasi abuuhu weeyi wa akhuuhu weeyi wa xamuuha weeyi wa hanuuhu weeyi wa fuuhu weeyi wa dulmaalin weeyi fa inahaa asmaada turfacu waa la rafcinaya hiya asmaada bilwaawi wow baa lagu rafcin niyaabatan ay naaibatan xaalo ay tahay wowdaasi mid wakiilka ah can damati damadi waxaa la turafca sooma wa tunsabu waa la nasbinaya hiya asmaadi bilalifi alif baa lagu nasbin niyaabatan xaalo ay wakiilka tahay aliftaasi can ilfatxati fatxadi wa tujaru waa la jeri ay hiya asmaadi bilyaai ya ayaa lagu jeri niyaabatan xaalo ay naaib ka tahay yadaasi can ilkasrati kasradii taquul waxaad odhanaysaa jaani waxa isoo gaadhay abuuhu wcalaamatu rafci alwaaw niyaaba can dama liannahu ismu min asmaa hamsa maa naaba fiihi xarfun can xaraka maynantaasunhayn wara'aytu abaahu waa alifta wamarartu biabiihina waa ya-da wakadalika alqawlu walqawlu hadal fi lbaaqii inta soo hadhay laga hadlaana kadalika kadalmadkuuri madkuurkan la sheegay ayaa u la mid yahay wuxuu yihi sheekhu wa shardu icraabi hadihi alasmaai bilxuruufi lmadkuurati alaaata umuurin halkan shuruuddii buu ka gudagelaya marka asmaa khamsaan la icraabayo ama asmaa sita xuruufta ma shuruud bay leeda mise shuruud male waxbuu ka tilmaamaya sheekhu wuxuu yidhi wa shardu icraabi haadihi tani icraabteeda shardinteeda tan alasmaa'i ee asmaa'ada bilxuruufi xuruuf lagu icraabo xuruufta almadkuurati la sheegay alaaatu umuurin arrimo saddex a weeye asmaa'ada tan a icraabidda lagu icraabayo xuruufta xaalatu rafco waa waaw xaalatu nasbena waa alif xaalatu jarna waa ya-e saddex baa loo shardiyaa shuruuddan mid kamiduu ka hoos dhalin doona marka afar buu ka tilmaami doona wa shardu icraabi haadihi tani icraabteeda shardigeega tan alasmaa'i ee asmaa'ada ah bilxuruufi la icraabo xuruufta almadkuurati la sheegay halaathatu umuurin arrimo saddexa ah weeye axaduhaa halaahadaasi midood an takuuna ay kawnuhaa ahaanshaheega weeyi mufradatan ay noqoto mid mufrada ah, ay noqoto falow kaanat haddii ay ahaato ey hiya asmaadii muhanaatan mid la takniyeeyey ucribat waa la icraabi ey hiya asmaadii bilalifi alif ayaa la icraabi rafcan ay marfuucatan xaala ay tahay waad iska xaalayn kartaa rafcan waqta rafcin darfuzamaan iskaga nasbi rafcan waqta rafcin rafcaha waqtigiisa wa bilyaai ya ayaa lagu icraabi jaran waqta jarin jarka waqtigiisa wa nasban waqta nasbin ama marfuucatan xaala ay tahay majruuratan xaala ay tahay mansuubatan xaala ay tahay inaad odhan karta ucribat waa la icraabi bilif baa lagu iraabi rafcanay marfuucatan xaala ay ta mid lagu rafciyo alifta wa bilyayi ayaa lagu iraabi jaran majruuratan xaala ay ta mid iada lagu jarayo wa nasban ay mansuubatan xaala ay ta mid iada lagu nasbinayo kamaa tucrabu kamaa tucrabu icraaban icraabbaad icraabi icraabtao kamaa tucribu ay ka icraabi kuli taniyatin taniye kasta icraabteeda oo kalea taniye kasta sida loo icraabo oo kalea taquul waxaad odhanaysaa jaani soo gaadhay abawaani laba aaba soo gaadhay waa min baabi taqriib sooma wara'aytu waxaan arkay abaweyni laba aabbaan arkay wa marartu waxaan soo maray biabaweyni laba aabbaan soo maray wain kaanad haddii ay tahay hiya asmaa'adu majmuucatan mid la jamciya haddii ay tahay jamca tagsiirin jejabinta jamceega culibat waa la icraabi hiya asmaa'adii bilxarakaati xarakaat baa la icraabi cala alasli asalka mid ku sugan xaalo ay tahay baan xarakaadkaa la icraabi wadalika tusaale kacinuka qawlika odhahdaada iyo wixii lamid aweeye aad tidhaahdid jaaanii waxa i soo gaadhay aabaa'uka aabbayaasha waraaytu waxaan arkay aabaa'aka aabbayaasha wamarartu waxaan soo maray biaabaa'ika aabbayaasha wain kaanad haddii ay tahay hiya asmaacadii majmuucatan mid la jamciyey jamca tasxiixin saxiix yeelidda jamceega ucuribat waa la icraabi bilwaawi rafcan wakta rafcin rafcaha waktigiisa wabilyaai ayaa lagu icraabi jaran wakta jarin jarka waktigiisa wanasban wakta nasbi nasbaha waktigiisa taquul waxaad odhanaysaa jaaanii waxa i soo gaaray abuna aabayaal baa i soo gaaray wara'aytu waxaan arkay abina aabayaal wamaratu waxaan soo maray biabina aabayaal walam yujmac lama jamcin minhaa xaala uu ka mid yahay haadaa kan aljamca ee jamca ila alabu ab mooye walakhu iyo akh mooye walxamu iyo xam mooye intaa keliya ba laga arka kuleya shuruudan ilaa jurumigii way socotay markaa waxba carabkuma iska marayna wax badan maa waataynu odhan jirnay wa shuruuduhaa amaaniya hamsatun caamatun likuliha wa alaaatun khaasatun libacdiha soosama jir shuruuddeedu waa sideed sideedda shan waa caam oo dhammaan way ka wada dhexaysaa saddexna waa khaas falcaama hiya an takuna mufrada wa an takuna mukabara wa an takuna mudaafa ilasmin daahirin aw ilaa damiirin wa an takuna idaafatuhaa liayri ya mutakalim wa an takuna ayra mansuuba shantaas maxay ahaan jirtay caam bay ahaan jirtay an takuna mufrada mufrada waa inay tahay mufrad maxaa looga jeedaa baabkan asalkii mufrad wixii la jeedi jiraa loo jeeda oo asalka mufradku waa maxay waa maa yuqaabilu almuhana waljamca soma waa waxa muhanaa iyo jamca muqaabalay taasaa maanta looga jeeda mufradka halkan waana saa ufahmi karti hadday la taniyeeyo ka waran sheekh hadday la taniyeeyo dee taniye see loo icraaba si taniya loo eraab jira loo eraabaya taniyada xaalad rafco maxaa la eraabaa alif bilif irfac lmuhanna wakila soosoma ida bimudmarin mudaafan aye alifaa la eraabaya xaalatu nasbiya xaalatu jarna ya wataklufu ya fi jamiicihi hal alif jaran wa nasbin bacda fatxin qad ulif so intaa ma intaa weeyaan iyo muhanaha icraabkiisu sidii muhanaha ad u iraabi jirta ad u iraabi abawani baad iska odhan abawani akhawani xamawani hanawani dhawa maalin saa iska dhe mayna basiidayn sidii musana had u idhaabi jirtay icraab soo basiid maaha waxa ku yimiday haddee jamcu tagsiir laga dhigo ka waran haddee jamcu tagsiir laga dhigo jamcu tagsiir maxaad ku idhaabi jirtay fa yurfau bidamati jamcu tagsiir maxaa la idhaaba xaalatu rafa saw damo maa xaalatu nasbana saw fadxa maa xaalatu jarna saw kasra maa sidii una icraab sheekh maxaad oran aabaa'uka ikhwaanuka axmaa'uka aye ya ahnaauka afwaahuka adwaau maalin aayar saaska dha minaba sida halkaasa iyadna kaaga baxda waa jamcu tagsiirkeegi waa jamcu tagsiirkeegi taasina waxaa kuu yimid de jamcu mudakar saalim hadday noqoto jamcu mudakar saalim hadday noqotona sidii jamcu mudakar saalim iraab jamcu mudakar saalim maxaa loo iraabi jiray ya waawba xaalatu rafcil iraabi jiray wuu soo socdaa warfac biwaabin wabiye jirur wansibi saalima jamci caamirin wa mudnimin xaalatu rafca wow bay ahaan jirtay xaalatu nasbiya xaalatu jarna waa ya sodantaa ma waa ya wey sidii baad u icraabay laakiin u fiirso marka lagu leeya waa la icraabaya waa mulxaqun bijamci mudakari saalim iska ilaali waa mulxaqo jamcu mudakar saalim waa la haleeshiinaya limaada jamcu mudakar saalim maxaa shardi ahaan jiray marka la shardeeyo maxaa laga jamcin jiray laba shay ima an yakuna calaman wa ima an yakuna sifatan labadii midna ma aha abun waa maxay waa ismu jinsi jaamidaba weeyaan ismu jinsi jaamida wey labadii midna ma aha marka maxaad odhanaysaa waa mulxaqun biljamci lmudakari salim waa mid labaade laamkii baa laga gooyey laamkii haddii laga gooyeyna tautaanit lagama soo ciwad qaadan ta lagama soo ciwad qaadan laakiin ba siniin iyo baabkiisa inta laamka laga gooya laga soo ciwad qaataa ta laga soo ciwad sanatun iyo fubatun iyo soo marka waa waxaa la raabaya raabti jamci mudakar salim marka lagu leeyahy waa mulxaq noqonaya oo waa asmaa jumuucin lam tustawfi shuruuda bay noqon ku geli doontaa waaya marka waa iska baside shardigaa koowaad ixtiraazaadkeegiibu falow kaanat musanaatan kaaga bilaabay haddii mufrado ay tahay mufradaa shardiye hadday mufrado noqon weyde musano noqoto ka waran hadday musano noqoto icraabti musanaha icraab hadday jamcu tagsiir noqoto icraabti jamcu tagsiirka icraab hadday jamcu dakaru saalim noqoto icraabti jamcu dakaru saalim icraab mulxaq bayna noqonaysaa ormina basidayn waa shardigii koowaad shardiga labaad an takuna mukabara waa inay mukabara tahay hadday la tasgiiriye ka waran xaraka daahira la icraabaya maxaad iska odhani jaani ubayuka wara'aytu ubayaka wamarartu biubayika maynaa saxyadnayn shardi saddexaad muxuu ah wa an takuuna mudaafa waa inay mudaafo tahay inay mudaafo tahaa shardiya haddeen laba idaafayn ka warran ismi daahir ay tahay urimat biarakaati daahir hada abun wara'aytu aban wamarartu biabin xaraka daahir iska heraad shardiga saddexaad muxuu ah markaa idaafadeedaas wuxuu noqonayaa waxaa loo idaafaynaya waa maxay ama waa ismi daahira ama damiir buu noqonaya damiirkana keliya waxaa laga reebayaa yaalmutakalimka shardiga saddexaad waa ma shardiga afraad waa maxay wa an takuuna idaafatuha ilaa gayri yaai mutakalim sheikh haddee yaalmutakalim loo idaafeeya ka hor yaalmutakalim hadee loo idaafeeyo yaalmutakalim xarakaa la icraabaya lakin xarakadaasa muqadaro noqonaysa xarakada sida hulaami oo kale loo icraabaya meesaan jir saasaa loo icraabaya hadday mansuuba noqoto ka waa lagu qadaraya xarakadaahira la raabaya haadaa abawiyun oo ra'aytu abawiyan oo marartu biabawiyin xaraka daahira la raabaya laguma qadarayo ya xaraka daahira la raabaya shantaas marka waa caam khaasaduna waa saddex khaasadu waa maxay an takuna fu khaaliyatan min almim fu waa inay ka madhan tahay mim waa inay ka madhan tahay hadday mim ku jirto ka ohanaysaa xaraka daahira la raabay haadaa famun baad ka odhanaysaa kani waa af oo ra'aytu faman ya oo marartu wanadartu ilaa famin af baan eegay af lama soo mare ma soo mara waaya maxaa ku yimiday duu bay noo timiday duu ka waran laba shardi baa loo shardin jiray an takuna bimacnaa saaxib wa inay tahay bimacnaa saaxib maxay naga baxaysaa haddii ayna bimacnaa saaxib ahayn mawsuulay kaa noqoni wayna noo iman doontaa bimacnaa alladii weeyaan waa cinta tayiin way noo iman doontaa jaanii ama jaaa duu qaama abuuhu baad iska waa mbni iyadu mucrab maaha waa mbni bay noqonaysaa maxay noqonaysaa mbni bay noqonaysaayo saddexda xaaladood bu wawdaas baa loo daaimaya saddexda xaaladood bu wawdaasa loo daaimaya saxiix wala la waana ism mawsuul bay noqonaysaa way noo iman insha allah kitabka way nooga iman doontaa bimacnaa taa shardiga shardiga labaad wa an tudaafa ila ismi jinsin dhaahirin hayri wasfin waa in loo idaafeeyo ismu jinsi ismu jinsiyow maxaa tahay ismu jinsiyow maxaa tahay maa yasbiqu cala alqaliili walkaiir waxa yar iyo wax badan boo kurimooba cilmi oo kale ama maal oo kale loo idaafeeya saxiix daahir baa laydha damiir looma idaafeeyo haddii damir loo idaafeeyo shaad bay kaa noqonaysa hayri wasfin baa la loo idaafayn maayo ismi faacil iyo kuwa loo idaafayn maayo wixii mushtaqaada oo dhan loo idaafayn maayo oo odhan maysid anta duu faadin ama duu qaa'imin saa odhan u idaafan mayse saxiix walala markaa labadaa shardina waxa gaaru le hu famkuna hal shardi buu gaaru leey shantaa horena waa la wada marka sideeddaa shardi weeyaan wuxuu yidhi sheekhu axaduhaa talaatadaasi ta koowaad an takuunay kownuha ahaansheega ay ahaata way mufradatan mid la keliyeeyey falow kaanad haddii ay ahaato hiya asmaadii musanaatan mid la tasniyeeyey uxribat waxaa la icraabi bilalifi alif baa la icraabi rafcan waqta rafcin rafcaha waqtigiisa wa bilyaya ayaa la icraabi jarin waqta jarin jarka waqtigiisa wa nasban waqta nasbin nasbaha waqtigiisa icraaban icraab baad icraabi icraabtaasoo kamaa tucribu ay ka icraabi kulli tafniyatin tafniye kasta icraabteeda lamid a taquul waxaad odhanaysaa ja-ni waxay soo gaadhay abawaani wara'aytu abaweyni wamarartu biabaweyni wain kaanad haddii ay tahay majmuucatan mid la jamciyey jamca tagsiinin jajabin jamceed mid la jamciye haddii ay tahayna cribat waxaa la icraabi ay hiya iyada bilxarakaati de xarakaad baa la icraabi cala al asli asalkii mid ku sugan xaala ay tahay baana xarakaad la icraabi wadalika tusaale kanuka qawlika waa odhahdaada iyo wix lamid aad tirahdi ja'anii uka aabayaashaa bay soo gaadhay waraytu aabaaka aabayaashaabaan arkay wa marartu biaabaa'ika aabayaashaabaan soo maray wain kaanad haddii ay tahay ee hiya asmaadii majmuucatan mid la jamciyey jamca tasxiixin saxiix yeelidda jamceega oo cribat waxaa la iraabi hiya asmaadii bil waawi wow baa lagu icraabi rafcan waqta rafcin rafcaha waktigiisa wa bilyaya ayaa lagu icraabi jaran waqta jarin jarka waktigiisa wa nasban waqta nasbin nasbaha waktigiisa taquul waxaad odhanaysaa jaaani waxay soo gaadhay abuuna ayaa soo gaadhay wa ra'aytu waxaan arkay abiina wa marartu waxaan soo maray biabiina walam yujmac lama jamcin minhaa iyada xaggeega haadaakan aljamca ee jamca ila alabu iyo walahu iyo walxamu mooye wax kalaba lagama jamcin oo wax kale lagama arag bu le jamca athani shardiga labaad an takuna waa inay noqoto an takuna ay kawnuha ahaansheega ay ahaato way mukabaratan mid mukabara oo la weyneynayo falow sugirat haddii la tasgiiriyo oo suuratu tasgiir loola yimaado ucribat waxaa la icraabi hiya asmaad bilxarakaati xarakaat baa la icraabi wadalika tusaale naxwi jaaanii waxa i soo gaadhay ubayu ka aabayarowgaagii wara'aytu waxaan arkay ubaya ka aabayarowgaagii wamaratu waxaan soo maray biubayi ka aabayarowgaagii haddii mukabara ay ashad iyo musaqara ay noqoto suuratu tafsiir loola yimaado waxay noqonaysaa sheekh waxaa arka daahira la icraabaya athaaliu shardiga saddexaad an takuuna waa inay ahaato mudaafatan mid la idaafeeyey waa inay noqoto waa inay he mudaafo noqoto an takuuna kawnuha ahaan sheeg ay ahaatay mudaafatan mid la idaafeeyey waa inay mudaafo noqoto hada sharط libayaan اlwaaqic bالnadr lidu liluzumiha lilidaafa marka du iyado idaafay laazimtaaba weligeedba idaafo maadaama oo ay laazimto an takuna mudaafatan bayaan waaqic un bay unoqonaysaa ayo ya du soo ma bayaan waaqic bay unoqonaysaa waa iska sifa kaashifo athani ka labaad an takuna kownuha ahaansheega ay ahaato way mukabaratan mid la weyneynayo an takuna kownuha ahaansheega ay ahaato way mudaafatan mid la idaafeeyey falaw kaanad haddii ay ahato hiya asmaadii mufradatan mid la keliyeeyey haddii ay noqoto mufradada oo hayra mudaafatin mufradadiibuu kuu taariifiyay haddana kuusii sheegay mufradada oo hayra mudaafatin mufradada oo hayra mudaafatin mid la idaafeeyey hayrkeeda hayra mudaafatin aan la idaafayn uribat waa la icraabi hiya asmaadii aydan id tu noqda aydan noqosho noqdaye bilxarakaati xarakaat baa la icraabi daahirate naxwu haada kani abun aabba weeyi waraytu aban aabba ayaan arkay wamarartu biabin aabbaan soo maray mudaafa shardiga haddii mufrado idaafadii laga keliyeeyo xaraka daahira la craabaya sheekh athaalisu shardiga saddexaad an takuuna waa inay ahaato ama kawnuha dhiska awilbo ah masderkii dhalaali an takuuna kawnuha ahansheega ay ahaato weeyi ila waa khabare mudaafatan mid la idaafeeyey ee falow kaanad haddii ay ahaato hiya asmaadii mufradatan mid la keliyeeyey haddii ay noqoto hayra mudaafatin mid aan la idaafayn haddii ay noqoto maxaan ka dhigay khabarun da'da khabar wa akhbaruu binaini aw an waxidin kamsuratin shucara way banaanta shee haddii kala sifay ku noqoni falow kaanad haddii ay noqoto mufradatan mid la keliyeeyey haddii ay noqoto hayra mudaafatin haddii ay noqoto mid aan la idaafayn ucribat waa la icraabi hiya asmaadii aydan cidatu noqday aydan noqosho noqdaya bilxarakaati baa la icraabi wadalika sa naxwi hada abun wara'aytu aban wamaragtu biabin shardigii saddexaadna waan dhaafnay walihaada kan waxaa u sugnaaday kan ashardi ee shardiga shardiga alakhiiri ee dambe sharun shardi shardigan dambuu shardi kasii dhalanaya shardiga dambe waa maxaa inay mudaafa tahay shardiga kasii dhalanaya waa maxay wa an takuna idaafata ligayriha mutakalim intaas isaga kaga baxayo walihaada kan waxa usugnaaday kan ashardi ee shardiga shardiga alakhili ee dambe shardun shardi wa huwa shardigaasi an yakuuna ay kawnulmudaafi kawnulmudaafi ilayhi mudaaf ilayhiga ahaanshihiisa weeyi hayra yaailmutakalimi ka hadlaya yadiisa hayrkii uu yahay yaaulmutakalim waa inaan loo idaafin ile mudaafa shardi ahaaye yaaulmutakalim waa inaan loo idaafin kaas maad iska ilaalinaysaa ya ya almutakalimuna iska ilaali wixii kale kasoo haro dhan waa sax ya ama daahir ha noqdo ama damiir ha noqde yadaas ma iska ilaalinaysaa damiirka xaggiisa fain kaana haddii uu yahay fain kaana haddii uu yahay yaa almutakalimi fain kaana haddii uu yahay ay huwa mudaaf ilayhigidhe yaa almutakalimi ka hadlayo yadiisa haddii uu yahay ucribat waa la yaraabi hiya asmaadii ayda noqode bilxarakaati de xarakaad baa la yaraabaya laakinahaa xarakaadkaasi takunu waxay ahaani hiya xarakadu muqadaratan mid la qadarayay noqoni xaraka la yaraaba ma xaraka daahira la waa xaraka muqadara taqul waxaad odhan haada kani abi aabahay weyi baad odhan wara'aytu abi aabahay baan soo maray baad odhan aabahay baan arkay baad odhan wa marartu biabi aabahay baan soo maray baad odhan marka waxaa lagu qadaraya intiiba waa lagu qadaraya intiiba he waa lagu qadarayaa oo abi maxaa lagu qadarayaa damada lagu qadaraya abina maxaa lagu qadaraya fatxada lagu qadaraya marartu biabina maxaa lagu qadaraya kasrada lagu qadaraya inkastoo ina maaligiso uu leeyahay kasradi waxba la qadari mayo sootan joogto maxaad ka qadariba de sootan joogtaba ah, tarkulmawjuudi wa talabulmafquudi laysat min baab alxikma soo ilaa camridii kumana soo akri jirin waka fa yakuunu wuxuu ahaani aakhiruhaa asmaadan aakhirkeedu maksuuran mid la kasriyey buu ahaan fi laxwaali axwaasha dhexdeeda mid lagu kasriyey axwaasha athalaatati saddexda saddexdii xaaladood maan la kasrin waa la kasriyey walxarakaatu muqadaratun buu inoo qorayaa cid wax kale u qoraya ma jirta wlxarakaatu muqadaratan cid lagu qoraya ma jirta sskooda mid banaayo ina wada gadayan miya ah, wlxarakaatu xarakaatkuna muqadaratu mid la qadariyo wey muqadaratan haddii kutubta qorayana waa sax watakuunada hore ku cadfan tahay xagga hore wayakunuda watakuunulxarakaatu xarakaatkuna waxay ahaan muqadaratan mid la qadarayo fiihi ay fi laakhiri dhade aakhirka dhexdiisa lagu qadaraya kamaa tuqadaru taqdiiran qadarido kamaa tuqadaru ay ka taqdiirika qadaridaada lamid a fii jamiici asmaai asmaada dhammaanteed aad ku qadartid asmaada almudaafati loo idaafeeyey ila lyaai ashaa naaibada wey mutakalimk waad garanaysa ila yaai ay ila yaai mutakalimi loo idaafeeyey wadalika soo abi wa akhii wa xami wa ghulaami saas kuwaaba ugu qadaraysid ugu qadaraysaa intaa masla shardigan dambana isna shardigaas kasi waa sfarcamay o waayo mutakalim laqmadaan ku celiye mar walihaada kan ayuu usugnaaday kan ashardi shardiga shardiga alakhiiriya dambe shardun shardi wahuwa shardigaasi an yakuna ay kownu mudaaf ilay mudaaf ilayhi waa inuu noqdo hayr iya almutakalimi yo almutakalim waxaan ahayn fain kaana haddii uu yahay mudaafu ilayhi ya almutakalimi haddii uu yahay ucribat waa la icraabi hiya asmaadii aydan noqode bilxarakaati baa la icraabi laakinahaa xarakaadkaasi takunu waxay ahaan hiya xarakaadku muqadaratan mid la qadarayo taqulu waxaad dhihi haada kani abi aabahi weeyi baad odhan wara'aytu abi baad odhan wamarartu biabi baad odhan fayakunu wuxuu ahaana aakhiruha ama asnaadan aakhirkeedu maksuuran mid la kasrinayo ayuu ahaan fi axwaali axwaashi dhexdeeda mid lagu kasrinayo axwaasha ahalaaati saddexda wa takuunu xarakaatu xarakaatkuna waxay ahaan muqadaratan mid la qadaraya ayay ahaan fiihi ay fi aakhiri aakhirka taqdiiran qadarid kamaa tuqadiru ay ka taqdiirika qadaridaada lamida fii jamiic asmaai asmaada dhammaanteed aad qadaraysid asmaada almudaafati loo idaafeeyey ila lyaa ila yaalmutakalimi loo idaafeeyey wadalika tusaale naxwu abi wa ahi wa xami wa ghulaami weeye wastanaytu bu yidhi ibnu hishaam wastanaytu waan deeqtooma waan kaaftoomay an ishtiraaطi hadi shuruud wahalke waa matniga markuu akriyayde sharxamaada waa matniga wastaknaytu waan deeqtoomay can ishtiraadi haadihi tan shardinteeda tan ashuruudi ee shuruudaa waan ka deeqtoomay likownii liajli kownii ahaanshahayga aawadeed baan uga deeqtoomay lafadtu mid ku hadlay an ahaa bihaa asmaa'adan mufradatan iyada oo mufrad ah mukabaratan iyada oo mukabara ah iyada oo la idaafeeyey ilaa hayrihi almutakalim almutakalim hayrkii loo idaafeeyey markuu matniga akhriyayo muna iyadii oo mufrada muna ku dhawaaqay abuuhu akhu saa munayna odhan dee taasaaba iga kaafidey buu leeyahy maxayna shuruudan istaba dhigdhigoon matniga sii kusii sheeg sheego waxaa iga kaafiyey buu leeyahay sheegidda aan sheegay iyada oo shuruudi oofsatay mintaan isla baanay saa darteed baan matnigii shuruudan ugu qori waayo bu ila sharxuu ku qoray imiga inta wana saa ufahamtaan wastanaytu waan deeqtoomay bu yidhi can ishtiraadi haadihi tani shardinteedaan ka deeqtoomay tan ashuruudi ee shuruudda likownii ahaanshahaygaan ahaaday darteed baan uga deeqtoomay lafadtu mid ku hadlay bihaa asmaa'adan mufradatan iyadoo mufrada mukabaratan iyadoo mukabara mudaafatan iyadoo la idaafeeyey ilaa hayriha almutakalim almutakalim hayrkiina loo idaafeeyey wa inamaa qultu waxaan dhahay bu yidhi waxamuhaa faadaftu waan idaafeeyey alxama xamki ilaa damiir muanai mid la dhadigeeyey damiirkeed baanu idaafeeyey liubayine likay ubayina si aan u caddeeyo darteed baan ugu idaafeeyey ana alxama xamku aqaaribu zawji lmar'ati gabadha odaygeega aqaaribtiisa inuu yahay ka abihi wadalika kaabihi sida ninka aabihii oo kale wa camihi adeerkii oo kale wabni camihi in adeerkii oo kale calaa anahu waa calaa alistidraakiya la sida fiican waa hahda culimo tacaluqdaba calaa anahu maca anahu xamki rubamaa udliqa in lagu idlaaqa yaa la arka calaa aqaaribi zawjati gabadha ya zawjada aqaaribteeda in lagu idlaaqo markaa eh, xamki laba idlaaq buu leeyahy inuu yahay aqaaribu zawji lmar'a markaa waxamuuhaabaa la odhan waa dumaashi buu noqon de ya gabadha waxa xaggaa ka soo jeeda maxay u yihin marka xamuuhaabaad odhano gabadh buu ku dhici aqaaribtii ninka ku dhacaya marka waxa kale oo ah in la yidhahdo waa aqaaribu zawjati in la ydhahdo markaa waxamuuhu buu noqon de oo mudakar baad idafin sooma waxamuuhu baad odhan markaan maxay u yihiin agga waxaan ka soo jeedaa seediya sooma de saasay noqonaysaa marka wuxuu yidhi wa inamaa qultu waxaan unan idhi waxamuuhaabaan idhi faadaftu waan idaafeeyey bu yidhi alxama xamkii baan idaafeeyey ilaa damiiri lmu'anasi mid la dhadigayo damiirkeed baan u idaafeeyey liubayina likay ubayina si aan u caddeeyo darteed baan ugu idaafeeyey ana alxama xamku aqaaribu zawji lmar'ati haweenayda zawjkeega aqaaribtiisa inuu yahay ka abihi wadalika ka abihi sidaa ninka aabihii oo kale wa camihi wa ka camihi adeerkii oo kale wabni camihi wa kabni camihi adeerkii oo kale calaa anahu maca anahu xamkii rubamaa udliqa in lagu idlaaqa tiyo la arko calaa aqaaribi zawjati zawjada aqaaribteeda markaana la odhan karo waxamuhu loodhanayo de waxamuhu la odhanayo labadaas ilaaqba waa leeyi intaana idlaaqaadka xamkunbuu kaga hadlay walhanu hankii qiila waxaa la yidhi huwa hanku ismu waa ismi ismiga oo yukanaa bihi lagaga kinaayoodo yukanaa lagaga kinaayoodo bihi ismiga can asmaaiil ajnaasi asmaul ajnaas baa lagaga kinaayooda wadalika tusaale karajulin waa sida nin oo kale rasin aras oo kale iyo wagayri dalika waxaan wixii aan ahayn wa qiila maya waxaa la yidhi huwa hankii ismu waa ismi ismiga o yukanaa bihi lagaga kinaayoodo camaa shay yustaqbaxu la xumaysanayo atasriixu bihi caddayn la caddeeyo in afka lagu ballaarshaa laga ilaalinayo wa qiila waxaa la yidhi huwa isagu ismun ismi wey ismi waa yukanaa bihi lagaga kinaayoodo can ilfarji cawrada lafteeda laga kinaayoodaba khaasatan akhus waan gaar yeelaya khaasatan gaar yeelid baan gaar yeelaya hankiina luqa alcarabiya saddexdaa idlaaq buu yeeshay saddexdaa isticmaal buu yeeshay kow in la idhaahdo waxaa laga kinaydo can asma ajnaas asma ajnaas maa kaana daalan calaa xaqiiqatin mawjuudatin wadawaatin kaiiratin bay dhaada waa waxaa ku tusinaya xaqiiqo jirta iyo daatooyin fara badan ka insaanin oo kale iminka insaan waa maxay waa ismi jinsi insaan o dhan buu kutusinaya somaali ee ka rajul oo kale de waa faras oo kale xayawaankaas o dhan buu kutusinaya soma marka waa ismu jinsi wey marka maxaa laska odhanaya haadaa hanuunkani waa faras baad iska odhanaysaa ya haadaa hanuunkani waa nin baad iska odhanaysaa ma fahamtay ismu jinsi baad kaga kinaayoonaysaa saa weeyaan macnuhu ismu jinsi baad kaga kinaayoonaysaa oo maxaad odhan haadaa hanuunkani waa faras haadaa hanun kani waa faras haadaa hanun kani waa nin baad iska odhan kartaa ismu jinsi baad kaga kinaayoonaysaa ama maahe wax in afka lagu ballaadiyo laga laga laga baqayo ya oo la dhibsanayo ayaa lagaga kinaayooda waa ka labaad maahe xubinta taranka lafteeda laga kinaayo saddexdaa ilaaqba waa lhanki walhanuhanki qiila waxaa la yidhi huwa isagu ismu waa magac ismigu ayuu ka naabihi lagaga kinaayoodo can asmaaiajnaasi asmaaulajnaas baa lagaga kinaayooda wadalika karajulin sida nin oo kale wa farasi aras faras iyo rajul oo kale lagaga kinaayooda waad fahamtay hadda ma oo maxaad odhanaysa haadahanukan waa nin baa iska odhanaysa haadahanukan waa faras iyo wagayri dalika rajul iyo faras waxaan ahayn ama wagayri dalika asmaaulajnaas waxaan ahayno calam baa lagaga kinaayoon karaaba siduu leeyahay abulxasan alakfash calam waa lagaga kinaayoon karaa buu leeyahy halkaad ka odhan lahayd zayd ibnu camrin halkaad ka odhan lahayd baad ka odhan kartaa haadaa hanubna hanin baad ka odhan kartaa halkaad ka odhan lahayd fulanata bintu fulanad ka odhanaysaa haadihi hanatu bintu hanatin ya calamna waa lagaga kinaayoon karaa bu ayo abulxasan alakfash waay kolka ayri dalikassaas uga wadaaba waqiila mee waxaa la yidhi camaa shay baa lagaga kinaayoon yustaqbaxu la xumaysanayo atasriixu caddayn bi maaga la caddeeyo waqiila mee waxaa la yidhi canilfarji cawrada xubinta taranka ayaa laga kinayoodaba khaasatan ahus waan gaar khaasatan gaaryeelid baan gaar yeelayaay haddaba jirta asmaa'adan luqaat baa ku jira loo isticmaalo luqa loo yaqaano luqat litmaam waa luqada xuruufta lagu eraabayo luqana waxaa luqatulqasriga alifun baaba loo laazimaaba weligeedba maxaad ka odhanaysaa ya ja abaka baad ska odhanaysaa raaytu abaka baad ska odhanaysaa marartu biabaka baad ska odhanaysaa luqana waa naqsi o laantii baa laga goynaya maxaad iska odhanaysaa haadaa abuka wara'aytu abaka o marartu biabika masle fani marka u fiirso ab iyo ah iyo xam saddexda luqaba way ku banaan yihin oo ah in xuruuf la eclaabo itmaama in qasri la icraabo oo alif ah iyo in naqsi la icraabo oo xaraka daahir ah oo ah maxay laamtii laga gooyo ama hanka miyaa hanka labaad u kala qaadi inay la idaafeeyo iyo inaan la idaafayn haddee hankii laaan la idaafayn ijmaac waxay ku soo naqlinayaan culimadu naxwiyiintu in la icraabayo xarakaata daahira in la icraabayo xarakaata daahira hadii mudaafo ay tahay jumhuurulcarab lafteed waxa ay leeyihiin xaraka daahir la icraabi badh carabta kamidiina waxay yidhaahdeen mayane waxaa la icraabi ab iyo akh sidii loo icraabiyo xuruuf baa la icraabi bay xuruuf baa he la icraabi bay leeyihin masle fanaynta hanka sida fasaxada badani waa maxay waa naqsi naqsi baa iyada u fasaxo waa maxay in laamtii laga gooyo laamtii he in laga gooyo laamtii marka laga gooyana in la icraabo xaraka daahir oo dul saaran ayo kolkii laamtii aan goyna cayntii ya cayntii hanawun bay ahayd maha wowga ka go maxaa soo haray hanun nuunka udambeya muna caynti ayn xaraka daahir oon dul saaran baa la icraabaya ya waa haddii ijmac bay kusoo rarayaan hadii ayna mudaafayn hadii ay mudaafo tahayna jumhuur lcarab waxay leeyihiin xaraka daahira in la icraabaa fiican amaa bacd lcarab waxay leeyihin mayane mujraa abin wa ahin baa la marino xuruuftii baa la icraabi ra'yigaana waxa ku tagsan siiba weyhi baa sheegay ra'yiga ayaa sheegay siiba weyhi baa saa sheegay alfara iyo zajaaj waxay leeyihin anagu mabaanaan aragba walijli dalika haddii asmaaulkhamse aad aragtin sida ajrumiga uu cabiray soo asmaaulkhamse mau cabirin wa alaa ra'yi man calaa ra'yi alfara wazajaaj halkaasu maray haddii aad aragti asmaa sida sheekhiinan mutamimadii oo kale mulxiy oo kale wasitatun tarfacuha bilwaawi fii qawli kuli caalimin waraawi soo samaan jiri waa calaa ra'yi man calaa ra'yi siiba weyhi wa soo socotaaba markaasaa weeyaan marka kuwaa kalena saddexdaa araaboodba in itmaam lagu sameeyo iyo in qasri lagu sameeyo iyo in naqsi lagu sameeyo in naqsi lagu sameeyo warfac biwaawin wansibana bilif wajrur biyaain ma min alasma asif min daka duu in suxbatan abana walfamu xayulmiimu minhu bana abun akhun xamun kadaka wahanu wanaqsu fi hada alakhiiri axsanu alka wanaqsu naqsiga iyada u fiican wa fii abin wa taaliyayhi yanduru wa qasruhaa min naqsihina ashharu abin iyo taaliyayhi waxaa naadirooya buu yidhi maxay ibnu malik in naqsi iyaga lagu sameeyo naqsiga iyaga waxa ka fiican qasriga ka fiican qasriga in alif loo daayimo ayaga iyaga ka fiican wuxuu yidhi sheekhu wal afsaxu sida fasaaxada badan li isticmaalu hanin isticmaalu hanin han in la isticmaalo wey ka qadin qad xaalo u la mid yahay wal afsaxu sida fasaaxada badan li isticmaalu hanin han in la isticmaalo wey ka qadin qadin xaalo u la mid yahay qadin iminka waa maxay hadawun wow waa u dambeeyey wowdii waa la iska gooye oo laam tahay lilixtibaad ukasbaana loo gooye cilla salfiya looma goy hanunahanagubay lilixtibaad ba iyadana loo gooy waa masle fahni marka afsaxan sheekhu uu cabiray waa alaktar isticmaalan waa sida isticmaalka badan weeyaan ama qiyaaskii ha khilaafo ama ha waafaqo marka waa istilaax iska naxwiye un weeyaan qiyaasku muxuuba ah in wawdeeda oo laamtaa loo bedelo alif hanawun litaxarukiha wainfitaaxi in hanaaka la dhaa bay hayd bada saasuu qiyaasku noqon laha sharax ida stucmila haddii la isticmaalo alhanuhan haddii la isticmaalo hayra mudaafin xaala uu yahay mid la idaafaye hayrkii kaana wuxuu ahaanaya ay huwa hankii bilijmaci ijmac wuxuu ku ahaanaya manquusan manquus buu ahaanaya ay maxduufa laami mid laamtiisa la gooyey manquuska u qaadanin ismigii alqaadi oo kale watani manquusun wa nasbuhu dahr wa rafcuhu yunwa kada aydan yujir kaa u qaadan kaasi waa maxay ya waa kii naxwigaha weeyaan manquuskani waa manquus lugawi ahaan buu uga jeeda marka xadaf ujeeda xadaf ujeeda ida stucmila haddii la isticmaalo alhanu hanki haddii la isticmaalo hayra mudaafin xaala u yahay kaana wuxuu ahaanaya hanki bilijmaaci ijmac wuxuu ku ahaanaya manquusan buu ahaanaya manquuskii buu kuusii cadeeyey ay maxduufa laami mid laamtiisa la gooye mucramun buu ahaanaya khabarun bacda khabar mid la icraabay bilxarakaati xarakaat wadalika kasairi akhawati sida walaalihiisa kale oo kale walaalihiisa laamta laga gooyay sida loo icraabo xarakaat daahira ayaa isna loo icraabaya taqul waxaad rasa haadaa kan ihaanu faras weeyi waraytu waxaan arkay hanan faras baan arkay umaratu bihanin faras baan soo maray kamaa taqul wadalika ka qawlika oo dhahda adiyo xilmada aad oranaysid yucjibuni waxa iyaab gelinaya hadun berri baa iyaab gelinaysa wa asuumu waxaan soomaya hadan baraan soomaya wax takafta waxaan ictikaafay fii wa takaftu waxaan ictikaafaye fii kadin beraan ictikaafay adin waa istiqbaal waa shay soo socda maadiguna wuu tegayba adabakaasi tawjiih ya tamhiilkan mustaqiim maaha agg hoose kaari soo maareysa wadaqiiqu an taquula actakifu fii adin mudaaric ka dhig sheekh wa actakifu waan ictikaafaya fii kadin beraan ictikaafi doona saasaa fiican saxiix wala la saasaad odhanaysa marka wa actakifu waan ictikaafaya fii kadin beraan ictikaafaya saasaad odhanaysa saas mudaaricaana markaa he saalix u ah mustaqbalka mustaqbalka markaa qadin sa ad u icraabtay oo xaraka daahira aad u siisay ayaad u siinaysaa marka waa maxay manquusu lam baad ka dhigaysaa waa mid labaad xaraka daahirana waad icraabaysaa mayna intaasu nahayn waida istumila haddii la isticmaalo ay huwa hankii mudaafan xaal u yahay fa jumhuur jamhuur iska ilaali waa jumhuure fa jumhuurulcarabi carabta badankeedu tastacmil way isticmaalaysaa carab badankeed hu hankii kadalika saasoo kale u isticmaalaysa sidee xarakada daahirkaa fa taqul waxaad odhanaysaa fataqulu waxaad odhan jaa waxa yimid hanuka waraytu waxaan arkaanaka umaratu waxaan soo maray bihanika shaygaagii wadalika arrinkaasi kamaa yafcaluuna ka ficlihim samayntooda oo kale weeyi fii qadika ay ku samaynayaan wa bacduhum carabta barkood yujri waa socodsiinaya ay huwa bacdu hi hankii majraa abin ab makaanu socoshadiisa iyo wa ahin ah makaanu socoshadiisa oo fa yucrib waa eraabaya ay huwa bacdigu hu hankii bilxuruufi buu eraabaya xuruftii ahalaaadii saddexdahayd fa yaquulu wuxuu odhanaya huwa bacdigu haadaa kani hanuunka faraskaagii wey waraytu hanaka shaygaagi wamaragtu waxaan soo mari bihanika shaygaagi wahiya tani luqatu luqa weeyi luqada oo qaliilatun yar luqada oo dekara uu sheegay ha luqada siiba weyhi uu sheegay walam yatalic muu arag calayha luqadan alfaraaw fara muu arag zajaaju zajaajna muu arag fa askataa labadoodan way rideen hu hanki min ciddatihaadi tanku tirinteeday ka rideen tan alasmaayi asmaada wacadaa way tiriyeen ha asmaada hamsatan shan bay ka tiriyeen iyagu maxay ka soo qaadeen shan keliya ka soo qaadeen tan way ka qarsoontay tan mabay aragba mabaanaan arag ba yidhahda meel alla meel ay ku taalo si weyna wuxuu yidhi war anu an arko carab baan ka soo arkay haye waman xafida xujatun calaa man lam yaxfad wlmuthbitu muqadimun cala annaafi si way baana kaga raajixsan sharaxa ibnu caqiilkan ugu tegi doonaa insha allah wallahu aclam subxaanaka allahuma bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk